alxamdu lilah wاhanaaءu lilahi wالsalaaةu wasalaamu calىa rasuuli اllah wcalى aalihi waasxaabihi waman waalaah uma ama bacd waa suuraة اlbaqara aayadda waxaynu ka bilaabaynaa laba boqol toddobaatan iyo lix lixdan iyo toddobaatan qaala اllahu tacaalى ilaahay baa wuxu uhi yaa ayuha aladiina aamanuu dadkii ilaahay rumeeyeyow anfiquu bixiya min ayibaati maa kasabtu waxaa shaqaysateen kiisa wanaagsan wa mimaa akhrajnaa lakum min alard dhulka waxaanu idinka soo saarnayna wax ka bixiya walaa tayamamuu ha u qasdina oo ha doonina alkhabiia minhu waxa aa waxa aa la soo baxdeen kiisa xun walaa tayamamu اlkhabiiثa minhu waxaa isaga soo saarteen kiisa xun ha qastina inaad bixisaan tunfiquuna idinkoo bixinaya walastum biaakhirihi oo aan ahayn kuwa qaadanaya ama qaadan lahaa ilaa an tuqmiduu fiihi inaad indhaha isku qabataan mooyaane waclamuu waxaa ogaataan anna allaaha haniyun xamiid ilaahay inuu yahay mid haniya oo kaaftoon xamiida oo markaa la mahadinayo ashaydaanu yacidukum اlfaqr ka la yidhaahdo shaydaanka wuxuu idinku cabsiinayaa caydh iyo faramadhnaan wayamurukum biاlfaxshaa waxaanu idin farayaa bakhaylnimo wallaahu yacidukum ilaahayna wuxuu idin yaboohayaa idin ballan qaadaya makfirata minhu dembi dhaaf xaggiisa ka yimi wa fadlan iyo dheeraad wallaahu waasicun caliim ilaahay baa ballaadhan oo cilmigiisa iyo fadligiisu ballaadhan yahay caliimun wax walba ogsoon yu'ti lxikmata man yashaa xikmadda ilaahay wuxuu siiyaa cidduu doono waman yu'ta alxikma qofka xikmad la siiyo faqad uutiya waxa la siiyey dhabnimo waxa la siiyey khayran kaiira khayr badan wamaa yadakaru ma waantoobayo oo wacdiga ma qaadanayo ilaa ululalbaab dadka caqliga leh ee aqoon-yahanka inta indheergaradka ah ayaa waanada ilaahay fahmaya oo qaadanaya weli waxaynu ku dhex jirnaa aayadihii ka warramayey aadaabu اlinfaaq waxbixinta iyo aadaabta ay leedahay aadaabta si kale haddii loo dhigana waxaa lagu tilmaamaa inay yihiin shuruudaha shuruudaha waxa aynu soo marnay qaarkood qaarna halkan ay nooga muuqanayaan shuruudu sadaqa aw linfaaq waxbixinta shuruuddeeda waxaa ka mid ah qofkan wax sadaqaysanaya inuu yahay qof mu'min ah oo ilaahay rumaysan subxaanahu wa tacaala oo qofka gaalka ah wixiisu gundhigii baanu lahayn iimaanka iimaankii gundhiga u noqon lahaa ma lahaoo samafal kastooo gaalku uu sameeyo wax ka soo qaad ma leh waqadimnaa ilaa maa camiluu min camalin fajacalnaahu habaaan manhuura camalkii ay samaynayeen oo dhan waan u qastiyey baa ilahay uha waan baabiiyey shuruudaha waxaa ka mid a xoolaha aada bixinaysaa inuu yahay maalku inuu yahay xalaal si loo aqbalo halkanna waynu ku arkaynaa aayadda nebiguna wuxuu yihi calayhi الsalaaةu wasalaam ina allaha طayibu walaa yaqbalu ilaa طayiba ilaahay mid wanaagsan weeye waxa la bixinayana wuxuu aqbali karaa un hadduu wanaagsan yahay shuruudaha waxaa ka mida inaan la raacinin gallad sheegasho iyo dhibaato waynu soo aragnay waxaa ka mida inaan istusnimo iyo ismaqashiin qofkii aanu raacinin waxa uu bixinayo iyadana waynu soo aragnay waxaa ka ah inaan waxaad bixinaysa meel xaaraan aanad ku bixin xoolahaad bixinayso xalaalna waad ka soo kasbanaysaa meel xalaala meel xalaalana waa inaad ku bixiso meelaha xaaraanta waxaa ka a ah qofkii gaalka ahaa murtadka ahaa ee dilkaba lagu xukumay waxsiintiisa iyo gaalkii xarbiga ahaa ee xabadda inagu ridayay kaniisaddii iyo meelihii gaalada inaad wax ku bixisoo tilaa ku horumariya sida dhacday casrigan aynu joogno muslimiinta qaarkood baa si ay gaalada isaga dhiseen isaga dhisaan weliba kuwa lacagta leh kaniisadaha wax ku bixiyo idhaa ku horumariya macbadyadiinna waxaa ka mid a ah xuruubulfitna inaan wax lagu bixin dagaalada sokeeye iyo dadka islaynaya siday soomaalidu u badan tahay qolo waliba debadday lacag badan ka soo diraan hubbaa lagu iibiyaa iyo jaad iyo balwad baa lagu isticmaalaa kadibna mooryaan iyo dayday baa lagu hubeeyaa dadka laaya taasina waa ayaan darro weynoo xaaraamahay ka mid meelahaan lagu bixin karaynin ama shuruudaha waxaa ka mid a ah infaaqa inaan balwadda lagu isticmaalin qaadka sigaarka daroogada khamriga waxaasoo dhammi balwadday ka mid yihiin oo cid iskuma khilaafsanee qof isyeelyeelaya mooyaane adiguna ha ku bixin ninka ku bixinayana ha siinin wuxuu leeyahay infaaqa ama waxbixintu noocyo waxaa la bixinayaa noocyuu noqdaa xalayna waynu dariskii kan ka horreeyeyna waynu soo yaro ishaarnay xoolaa la bixiyaa waa kuwan aayaadku aada uga warramaya waxyaabaha ugu qiimaha badan ee sadaqada jaarigaa ah noqda ee la bixiyo waxaa ka mid ah cilmiga waalcilmu yaskuu bilinfaaq cilmiguna wuxuu ku bataayo uu ku barakoobaa bixinta daryahan dambena cilmigii iibbaa buu iska wada noqday cilmi maadi oo dhan dee dadku waxaanay lacagta ugu hurayaa oo dhowta aad lacag kale ku heshid weeye cilmigii diiniga ahaabaaba berigii hore wax badan oo bilaash ahaan jiray ayaaba dee iminka tafsiirkan unbaaba wax bilaasha sii hadhe qur-aankii la dhigayey wuxuu iska noqday lacag buu noqday maxaanku idhaahdaa luqadii la akhriyayay lacag bay noqotay koorsooyinkii la bixinayeen culumta kala duwan lacag bay noqdeen mararka qaarkood waxaaba dhacdaba dadka qaarkood markay qofku ka qur-aan kusoo akhriyaan kii u yeedha inay yaro eegaan mar inuu qurbaan u dhiibay iyo in kale waa tii berigii hore odayaashii hore lagu xaman jirun baa laga dhacsaday markaa waxaynu leenahay cilmiguna wuxuu ku barakoobaa bilaashka qayb haddaad wax ku soo saarto waa inaad wakhti bilaash ku bixisaa uu jiro saasuu ku barakoobaa waxaa ka mid a ah waxyaabaha la bixinaya barakada badan irshaadka ama shayga la idhaahdo talada marbuu buu arrinkuba ka qaalisan yahay adduunka innagu uma aragno wax qiimaa in cid lala tashado maa khaaba man istakhaara walaa nadima man istashaara ma guul darayso qofka salaatulistikhaara tukada ee ilaahay khayr weydiista aqoon iyo xigmadlayaasha qofka la tashadaana isaguna ma murugoodo isagoo taa nebigu ka warramaya wuxu uhi almustashaaru mu'taman qofka lala tashaday waa qof la aaminay sida lacagta aad cid ugu aaminayso taladana cidaad ku aaminaysa ad weydiinaysa waxyaabaha sadaqadaa dee nebigu waataynu horena usoo xusnay wuxuu ku tilmaamay kelmadda wanaagsan iyo dariiqa oo laga xaadho qurunka godadka dhagaxaanta waxaan kale qodaxda dadka mudaysa waa waxaan aynu hadda soo dhignaba waddada dadkeennu ay soo dhigaan waxaa ka mida ah sadaqooyinka iyo infaaqa alqardu alxasan amaahda aan wax saarayn ama baan ha bixiye ama hay-ad ama taajir iyo shaksi qof walaalkaayo muslima markaad xamaahiso haddaad mar labaad ugu celiso waa adoo siiyey oo kale buu nebigu uhi calayhi salaatu wasalaam boqol kun baad hadda siisay markuu lafii soo celiyeyna haddana mar labaad baad ugu celisay adoo siiyoo kaley ka dhigantay sadaqooyinka salaamaha ka mid ah adkaarta ayaa ka mid ah oorida aad jimaacayseed la kulmaysaabaa la mid ayaa ka mid ah tabasumka atabasumu fii wajhi akhiika sadaqa dhoolla cadayntaad qofka u samaynaysaeed ka farxinaysaa sadaqa ah waraca xalaal miirashada ayaa sadaqa ah sadaqooyinka waxaa ku jira wixii lagaa boobo iyo wixii lagaa xado iyo wuxuu bahalku kaa cuno <laughs> hamood inaad khasaarayso tuugii baa ku dhacay kuwii maqaaxida kuu hayey kuwii meheradda kuu hayey wixii baa halqafay waxaagii shaahii baa lala tegey mid baa ku booboo kaa dhacsaday shimbira ayaa cunay beertaadii xoolahaagiibuu bahal cunay waxaasoo dhan waa wada sadaqo sadaqooyinka waxaa ku jira indaaru lmucsir wain kaana duu cusratin fanadiratun ilaa maysara qof aan waxba haysanoo dayn ku leedahay oon isyeelyeelayn ay bes ka too faramadhan inaad isagana ka sugto sadaqooyinka ku jirtaa ugu dambayntii sadaqooyinka waxaa ku jira haddaanad ummadda waxba ku taraynin inaad dhibkaaga ka haysato kafu sharika can innaas ummadda islaamkaoo dhibkaaga ka haysataana waa sadaqa buu nebigu uhi calayhi salaatu wasalaam afar iyo tobankaa qayboodba sadaqaday ka mid yihin haddaynu usoo noqonno aayaadka ilaahay baa ummaddan u baaqay iimaan baa loogu baaqay qofka iimaan kalea ilaahay wax ka dhegaysta yaa ayuha aladiina aamanuu anfiquu min ayibaati maa kasabtum wixii aad shaqaysateen wax ka bixiya wa mimaa akhrajnaa wa lakum min alard dhulka waxaanu idinka soo saarnayna isagana wax ka bixiya marka aayaddu waxay daliilu tahay waxaad bixinaysaa waa inuu xalaal yahay oo dayibka sharcigu wuxuu u yaqaanaa luqadda sharciga waa shayga xalaasha ah waxaa kaloo iyadana la yidhaahda xagga luqada shayga jayidka ah ee fiicana tayada wanaagsan ee aan caamayska ahayn markaad ummadda wax siinaysa dadka ha caamaynine ilaahay wuu ku arkaya subxaana wa tacaala waxa aad jeceshahay sii dadka wax kasii lan tanaalu lbira xataa tunfiquu mima tuxibuun labada macnoba uu noqonaya in labadaba lagu fasiraana wax diidayaa ma jiro marka min min dayibaati maa kasabtum waa wixii ganacsiga iyo tijaaradda lagu soo saaray ama muruqmaal lagu keenay qofkii muruqmaalkaa ah shaqaystay wa mima akhrajnaa lakum min alard waa wixii beeraha ka soo baxayay beer roobaad beertii biyaha macdantii dahabkii iyo lacagtii rikaaskii dhulka lagala soo baxaye cid kale oo jaahiliyadii laga dhaxlay ama laga helay waxaasoo dham waxay soo gelayaan wixii dhulka laga soo saaray marka aayaddu waxay daliil u tahay sekada ganacsiga oo dee tijaaradiiyo waa wixii uu qofku shaqaystay iyo sekadii beeraha labadaba way caddaynaysaa oo waxna waa waxa shaqaysatay waxna waa wixii aad dhulka kaaga soo baxay si kale kolkaad u eegto Eh, wixii tacyiinka ah iyo qadarka la bixinayana rasuulkaa salى اllahu عalayhi wasalam ayaa axaadiidiisa ku xusay laysa fii ma duuna khamsati awsuqin sadaqa seke laguma laha buu lahaa midhaha beeruhu hadday ka yaraadaan toban rati rar ilaa toddoba boqoloo kiilo hadday ka yaraadaan markaa wixii faahfaahina waxaa laga doonanayaa xadiidka nabiga calayhi salaatu wasalaam markuu ilaahay sheegayey xagga hore kasabtun buu ihi xagga labaadna akhrajnaa bu ya ha han awr wey ha macnaha khamsatu awsuq waa shan ratirar macnaha waa toban kiintaal baynu inagu odhan jirnay laakiin xagga kiilooyada marka la eego waa ilaa toddoba boqol lix boqol ilaa toddoba boqol oo kiilo inta udhaxaysa Eh, halkaa hore kasabtum buu hi min ayibaati ma kasabtum halkana mima akhrajnaa eh, labadaba ilaahay baa addoommaha siiya midna addoommihii buu ilaahay u tiiriyo wuxuu hi idinkaa waa xagga ganacsiga beeraha markuu ka warramayeyna wixii aanu idiin soo saarnay buuhi waad dareemi karaysaayoo way kala hawl badan yihiin oo qofkan xirfad badan buu sameeyey oo dhaqdhaqaaqoo dadaal badan sameeyey laakiin tan beerta sida faraha badan dee dadku intay yar dhaqdhaqaajiyaanunbay sugaanuun ilaahay subxaana wa tacaala inuu roobna ku shubo soona saaro sidaa daraaddeed bay kala seko badan oo waxaan beeraha qadarka laga bixinaya wuu ka badan yahay inta ganacsiga laga bixinayo siduu ku soo baxay baa ka sahlan isnaadku noocaasuu noqonaya walaa tayamamu lkhabiia minhu tunfiquuna walastum biaakhidihi ilaa an tuqmiduu fiihi shayga xun ha u qastiina idinkoo bixinaya oo aan qaateen inay indhaha isku qabataan mooyaane waa tilmaan weyn oo ilaahay baa addoommaha ka warhayo saasuu ilaahay inoola hadlay waxaad bixinayso waa inuu noqdaa wax adigu aada qaadan lahayd haddii sadaqo lagu siiyana aad jeclaysan lahayd haddaad baac mushtari ku iibsanaysana aada jeclaysan lahayd innagu had iyo jeer sidan qur-aanku inoo tilmaamuun baynu idhaahnaa wallaahi waxaasi wax wanaagsanba mu hayne indha isku qabad un baan ku qaatay indhuhun baan isku qabto inaan eegaadaan xataa ka wahsaday sidiibu qur-aanku aynu u fahmayna ayaa ilaahay uu noogu sheegay subxaana wa tacaala ilaahay waa qani xamiida wuu maarmay wuu kaaftoomay wuxuu ina weydiisanaya ina weydiinaya o dhan isagu uma baahna mar walbana waa la mahadinaya mid ka gaaloobay hadduu jiro waxa badan inta ilaahay mahadinaysa subxaana wa tacaala waxa ilaahay uu xusay oo halkanna uu inagu baraarujiyey waxaa wanaagsana aynu wadnay aynu u ordayno Eh, inuu jiro cadow aan inoo ogolayn oo loo yaqaano shaydaan waa ina ibliisun isaguna inkaarqabe laynagu salliday weeye waxaana laynoogu salliday oo cadowgaa laynoo daba dhigay si fulayga iyo geesiga u kala baxaan dadku ila way isku duuban yihiin oo ilaa dagaal dhaco mooyaa dadka la kala gartaa lama kala garto markaa qofkan deeqsiga ahayna waa geesi bakiilkuna waa fulay labadaa waxaa lagu kala garan karaa un marka gacan la qaado sida marka dagaal dhacaba loo kala garan karo geesiga iyo iyo fulayga inta faraha badanna way isku xidhan yihiinoo geesi kastaa waa deeqsi fulay kastaana waa bakiil oo ninka dee in yaroo had iyo jeer la dhiibay inuu qasnada ka baqdee la gariiray inuu kuu dhiibo xabaddana way ka sii daranta way ka sii kulusha الشhayطaaن yacidكم الفqر وyأmuركم بالفaxشhاء شhayطaanku wuxuu idin yaboohaya waxaa lagu fasirayaa yukhawifukum wa yuhadidukum wuxuu idinku cabsi gelinayaa faqri iyo foolxumo markaa faqrigaasi dhegtuu kugu hayaa wuxuu ku leeyahay baryahan busaarad baa dhacday intani hadday kaa farabaxdo dee waxaaba laga yaabaa masaariiftii ciyaalka inaad weydo bal intan horta ku mitidoo dadkani waxa ay sheegayaan ha dhegaysanin wax badan oo kala duduwan buu kuu sheegayaa foolxumona wuu ku farayaa foolxumadu marba waxbay noqotaa mar sinadae qur-aan ku sheegaa mar liwaadku ku sheegaa mar akhlaaq xumada laakiin halkan waxay u taallaa bakiil bakiilnimo ama bukl bakhiilnimada waxaa la yidhahda iyo jecel xumada iyo adayga qofku faral iyo sunnaba uu ku adeego taasaa foolxumo ah oo dee sharaftaadii iyo dhegtaadii bay dilaysa wallaahu yacidukum makfirata minhu wa fadlan ilaahayna wuxuu idiin yaboohayaa dheeraad iyo dembi dhaaf oo halkuu shayddaanku yaboohay faqriga ilaahayna fadli buu la diyaariyey shaydaanku wuxu waad kala kacaysa waanaad busaaradaysanaysa waad caydhoobaysa ilaahayna fadligiisuu kula diyaariyey oo markaad wax dhaqaajiso wax bixiso isagaaba kuu labanlaabayo kuu badinayaba mid aad arkayso oo kuu muuqata iyo midaan kuu muuqanba wayarsuqhu min xayu laa yaxtasib qofka ilaahay wuxuu ka arsaaqayaa meel aanu filayninba halkuu isagu faxshaaga shaydaanku kuu ballan qaado macaasi iyo xumaano iyo bakhaylnimaana ilaahay wuxuu kuula diyaariyey dembi dhaaf wixii uu shaydaanku ku geliyey ilaahay baa kaa saamaxaya subxaana wa tacaala waxaa ilaahay inoogu sii bushaareeyey marka wax la bixiyo yuuti lxikmata man yashaau waman yuuta alxikmata faqad uutiya khayra kafiira xikmadda cidduu doonuu ilaahay siiya cidda xikmad la siiyana khayr badan baa la siiyey xikmaddaasi maxay tahy alisaabatu fi اlqowli wاlficl wuxuu ilaahay ku siinayaa inaad hadalka wanaagsanna uu ku waafajiyo fikirka wanaagsanna ku waafajiyo ficilka wanaagsanna ku waafajiyo waxaad u dhaqaaqdaba musiibaat dadka qaarkood khada'a iyo dhacdhaca iyo gafafka ku badan qaarna waa muwaafaqiin ilaahay unbaa sawaabka waafajiya dhinacuu u dhaqaaqaba allaa toosiya marka xikmaddaas waa caam wax waluu qofku qabanayaba diin iyo dunyaba talo iyo xukunba wixii uu qofku u ilaahay baa toosinaya subxaana wa tacaala oo wixii uu jecel yahay ayuu waafajinayaa xikmaddu waa wuxuu rabbi jecelyahay subxaana wa tacaala marka xikmaddu dee laba qaybood bay noqotaayo midina waa mid mawhuuba addoonka ilaahay uu siiyo oo waa kaa ficilkiisa musabaha uu ka dhigay yu'ti lxikma ilaahay baa siiyo u hibeeya midina waa muktasab waman yu'ta alxikma oo ficilkeeda majhuul baa lagu sheegayoo dee la siiyo xikmad taa ilaahayna way noqon kartaa tu isagu kasbadayoo cid kale uu ka kasbadayna way noqon kartaa oo in fara badan uu ku dhex jiro dadka xikmadda leh iyo kuwa waxjirraba iyo dadka khibradda leh iyo mucaamalada bani waxa uu ka kasbanayana wuu noqon karaa taana ilaahay unbaa siiyey laakiin asbaab buu yeeshay qofka oo caqliyadda ilaahay uu dadka siiyey iyo fikirkooda iyo aragtidoodu way kala duwan tahay cilmigoodaa kala duwan khibradoodaa kala duwan waxoo dhami waxay isugu soo ururayaan waxa wanaagsan inuu qofku waafaqi karo qof xakiima uu noqon karo si kale kolkaad u eegto waxyaabaha xikmadda laga macaashaya laga helaya waxaa ka mid a ah deeqsinimadii iyo gacan furnaanta waayo labadan aayadood way isku xidhan yihin aayaadkii ka warramaya waxbixinta iyo kuwa dambe oo ka warramaya ayaa ilaahay soo dhex dhigay marka maadaama xikmaddan ilaahay uu addoomaha siinaya ay ku dhex jirto aayaadkii infaaqa waxyaabuhu qofku ku heli karo xikmadda ayay ka mid tahay maxay gacanfurnaanta iyo deeqsinimada iyo sadaqadu waxyaabuu ilahay xikmadda kugu siinaya wey xikmaddiina waxaa ka mid ah inaad si fiican waxu maamuli karto markaad wax markaad shaqaysanayso intaba oo mar baad ficil shaydaan ku kici kartaayo qofku markuu bakhiil noqdana ficil shaydaan buu ku kacay waa kan halkan ilaahay ka warramo markuu tasaruf xun iyo waxbixin xun iyo maamul xun ku kacana dhaqaalaha isagoo maamulaya ficil shaydaan buu ayuu fulinayaa walaa tubadir tabdiira ina almubadiriina kaanuu ikhwaana shayaaiin wa kaana ashayطaanu lirabbihi kafuura maalka ha saydhsaydhin oo meelo xaaraana ha ku isticmaalin haddaad xaaraan ku isticmaasho shaydaanka walaalkiibaad noqonaysa marka labada arrimoodba ilaahay wuu ka badbaadinaya bakhaylnimo si xun u haysto maalkii oo waajibkii uu ka haysto iyo xaaraan uu ku bixiyo wamaa yadakaru ilaa ulul albaab caqli weynaanta waxaa ka mid ah iyo aqoon wacdigu inuu qofka maro oo qofku mar walba wacdiga qaabiliyadu u leeyahay oo qalbigiisa u furan yahay oo uu jecel yahay wacdigiiyo waanada oo u dhareerinayo xiisaynayo taasi aqoon sheegaysa aqoon ma aha iyo aragti dheeraantu inaad u dhegoolayso diinta ilaahay ee waxsheegmada iyo wacdiga taasi waa nooc qaafilnimo ah wallaahu aclam alxamdu lilah whanaaء lilah wالsalaaةu wasalaamu calىa rasuuli اllah wcalى aalihi waasxaabihi waman waalaah ama bacd waxaynu ka bilaabaynaa aayadda laba boqol iyo toddobaatan suuraة اlbaqara qaala allahu tacaala ilaahay baa wuxu uhi wamaa anfaqtum wixii aad bixisaan dad yahow oo min nafaqatin deeqa wixii aad ku deeqdaana bixisaan aw nadartum min nadrin ama aa isku waajibisaane wax bixina faina allaha yaclamu ilaahay waa ogsoon yahay oo kama qarsoona wamaa lilظaalimiina min ansaar dadka dulmifalayaasha ah ma laha taageerayaal iyo cid u heelisa in tubdu sadaqaat sadaqada aad bixinaysaan haddii aad muujisaan oo dadku uu arkayo fa nicim maa hiya way wanaagsan tahay wa in tukfuuhaa haddii aad sadaqadii qarisaan oo isha dadka ka qarisaan wa tu'tuuha alfuqaraa kuwa baahanna siisaan fa huwa khayrun lakum kaasaa sii wanaagsanoo ka khayr badanta hore wayukafiru cankum ilahay wuxuu idinka dhaafayaa min sayi'aatikum gafafkiinna wallaahu bimaa tacmaluuna khabiir ilaahay baa xogagaal oo ah camalkaa samaynaysaan laysa calayka hudaahum hanuunkoodu dushaada ma saarna nebi maxamedow walaakina allaha yahdi ilaahay baa si hanuuninaya man yashaau cidduu doono wamaa tunfiquu min khayrin wax kasta oo bixisaan oo maala ah, ama khayr iyo wanaaga ah falianfusikum nafihiinnu u sugnaadee ilaahay waxba maydaan siinin wamaa tunfiquuna ma bixinaysaan ila btiqaaa wajhi illaah ilaahay wejigiisoo doonaysaan unbaa waxu bixinaysaa sidaasaa habboone waxu bixiya wamaa tunfiquu min khayrin wax kasta oo bixisaanoo wanaag iyo maal ah yuwafa ilaykum waa laydiin dhammaystiri doonaayo waa laydiin buurbuuriyo waa laydiin badin wa antum laa tudlamuuna iyadoo waxba aan laydinka nuqsaaminayn ama aan laydinkaga gardaroonaynin oo laydinka dhimaynin aayaadkaynu ku jirnaa waa aayadihii ka warramayey infaaqa iyo waxbixinta iyo sadaqada aadna inoo jeclaysiinayay islaamkuna halka uu dhigay deeqda iyo waxbixinta waxaad ka arki karaysaa inta aayadood ee isdaba taagan ee marba dhinac ilaahay uu kaga soo wareegayo u dhigayo khayru nnaasi anfacuhum linnaas ummadda waxa ugu khayr badan buu nebigu yihi cidda ugu dheef badanee dadka wax ku tara waxa ilaahay uu ka warramay aadaabtii markaynu halkaa ku soo aragnay waxbixinta faa'iidooyinkay sadaqadu leedaha waxaa ka mid ah qofku wixii uu bixiyo ilaahay baa u ogsoon waxa uu bixiyey mid sunnaa buu noqon karaa waxaanu noqon karaa mid waajiba oo nadarkiya oo qofku haddii uu isku waajibiyo dee faral buu noqdaa inuu bixiyaa wax intaa leeg inaan bixiyaa buu ilaahay igu leeyahay oo waajibigu ah nadar baa la idhaahdaa laa nadra fii macصiya fii macsiyat اllaah rasuulku wuxu uhi salى اllahu عalayhi wasalam neder laguma galo iyada oo ilaahay la caasiyayo waxaa markaa cajiiba faina allaha yaclamu ha fudaydsanin wixii aad bixisaan iyo wixii nadar ah ee gashaan gashaanee oofinaysaan ilaahay baa ku ogsoon arrinta ha u fahmin wuu ogsoonaaday oo u dhaafay un laakiin waxaa daba yaalla bushaaro iminka haddii dadka qaarkood la yidhaahdo arrintii aad samaysay madaxweynaha ku ogsoon ama maamulkii aada u shaqaynaysay ama qof yaroo dhallinyaraa la yidhaahdo wanaaggaad maanta samaysay aabbaha iyo hooyadaa way ogyihiin markiiba wuxuu leeyahay wallaahi kol hadday ogaadeen ciddii wax kugu taraysay wax weyn bay ku siin doonaan ijaasadii iyo jaa'isadii abaalmarin ayaad ka heli doontaa marka nooc bushaaraa bay ka dhiganta daalimna ma laha wuxuu hiiliyaa daalimku dee waa qofka ilaahay amarkiisa diiday ee wixii la siiyey wax ka bixin waayey ee nicmadii ilaahay dafiray subxaanahu wa tacaala ama cid kala siiyey waxaa markaa rabbi uu sii raaciyey sadaqada hababka loo bixin karo ee loo gudan karo waa laba nooc mide waxa weeye in la muujiyo midina waa in la qariyo labada siyoodba waa loo bixin karaa ta hore ilaahay nicmuu ku sheegay nicma nicmadu waa wax wanaagsan weeye nicmo had iyo jeer luqa ahaan waxaa loo isticmaalaa shayga wanaaggiisa la ammaanayooo waa afcaasha tilmaanta madxiga iyo ammaanta ficlaani kayru mutasarifayn nicma wa bisa raaficayn ismayn siduu ku lahaa khulaasaha ibnu maaligu waa laba ficil oo jaamid ahoo loo isticmaalo wixii ammaan iyo cay ah nicma bisa way iska hor jeedaan waxaa se rabbi uu daba dhigay sadaqadii marka la qariyo ayay sii khayr badanta marka khayr waa ismu tafdiil ka hore ayuu kasii dheeraad leeyay ka hore khayr buu lahaa tanina wuu kasii khayr badan yah wey inaad muujisaa khayr bay lahayd nicmay lahayd way wanaagsanayd waxaase kasii wanaagsan qarinta culimmadu waxay leeyihiin sadaqadu mararka qaarkood bay ku fiicnaan kartaaba muujinta marna waxay ku fiicnaan kartaa qarinta wakhtiyada ay ku fiican tahay muujinta waxaa ka mid a ah marka mashaariic iyo dana guud wax lagu bixinayo ama jihaadka ama wax la horumarinayo awqaafoo la dhisayo waayo dadkiibaa tashjiic bay helayaano way isku daydaan qofkani markuu inta bixiyo ka kalaa ku dayanay waa inay dhici jirtay rasuulku sala allahu calayhi wasalam markuu dee masaajidka ka kacu ummadda u yaboohinayo jihaadkiiyo wixii la mid a in qoloba wax bixin jire inay ku yaboohi jireen taasi markaa way dhiiri gelinaysaayoo waxa ay ku ku fiican tahay muujinta ciddee lagu qalbi jebinayo gaarahoo loogu mano sheeganayaana ma jire wixii waa wax dangooda waxa labaad ay ku fiican tahay bay idhaahdeen faradka markaad waajibaadka gudanayso wixii waajiba gudashadiisa sekadiiya wixii labida bida kaana intii lagu xaman lahaa ama lagu tuhmi lahaa oo dabeedna dadku ay maalkaaga dhici lahaayeen in aad muujisa fiican bay idhaahden amaba dee bakiilkii sekada ku bakiili lahaa ayaa kugu dayanaya sadaqadu wakhtiyada ay ku fiican tahay qarinta waxaa ka mida ilaahay uu tilmaamo faqiirkiibuu cayimay wa tu'tuuha alfuqaraa haddaa qarisaan oo faqiirada dadka caydhee baahan siisaan way khayr badanta markaad qof gaara wax siinayso waxay ku fiicantah inaad u qariso waayo waxaad dhadhici karta ama aada mararka qaarkood aragtaa qof aad wax siinayso siiba qofka khajilaya markaad u dhiibaysa hareeruhu iska yaro eegaya muxuu leeyahay tolocidi miyay ku arkaysaa in maanta wax lagu siiyey ama markuu wax ku weydiisanayo intaanu hadalka bilaabin oon afka jug ku siinin ayuu hareeraha iska sii yaro eegayaa markaasuu dabeetana odhanayaa waxaasaan doonayaa wuxuu diidayaa in la ogaado markaa qofka intii qalbijab iyo dareenkaasi uu ku iman lahaa qarintay ku fiicanta fa huwa khayru lakum faa'iidooyinka sadaqada laga helo waxaa ka mid ah wayukafiru cankum min sayi-aat dunuubtu ilaahay ku dhaafaa dunuubta iyo gafafka ayaa uu ku dhaafaayo gefkan waxaa la idhahda iyo macaasidu waxyaabaha baktiya masaxay ka mid tahay deeqda iyo waxbixin naarihiisana ilaahay wuxuu kaaga difaacaa oo gaashaan u noqda waxbixinta itaquu naara walow bishiqi tamra wallaahu khabiiru bima tacmaluun xogaal buu ilahay wiya waxaa samaynaysaan waxaan dhacday wakhtigii rasuulka sala allahu calayhi wasalam waa aayaddan soo socotaa sababtay ku soo degtee dadka qaarkood baa isyar weydiiyoo yidhi war markaynu wax bixinayno dee faqiirba ha ahaadeen iyo caydhe dadka gaalada ah ee nool yo waxba siinin ee waxeena aynu siina uun qofka muslimka ah riwaayooyinka qaarkoodna waxay tilmaamayaan inuu taladaaba bixiyey nebigu calayhi salaatu wasalaam oo uu yidhi idinku wax siiya un dadkaa muslimka ah aayaddanaa soo degtayoo arrintaa ilaahay uu ka jawaabo wuxuu yidhi laysa calayka hudaahum walaakina allaha yahdii man yashaa adiga kuma saarna hanuunkoodu dadkaa aada waxu diidayso ilaahay baa cidduu doono hanuuniya laakiin waxbixintii iyo sadaqadii gaal iyo islaamba ciddii baahan waa la gaadhsiin karaa qofka aan dagaalka inagu haynin kayna dhex jooga miskiinka ah ti waa la siinaya oo nebigu siin jiray calayhi salaatu wasalaam oo xaasaskiisu way siin jireen oo iyagoo yuhuud ahoo nasaaro ahoo muslimka dhex jooga oo aan dhib ku haynin baa mushahar la siin jiray mushahar ummadda mushaharka la siiyo biilka loo qoro ayay ka mid ahaan jireen dowladdii islaamka markay hoos joogeen gaaladu markaa ha isku xidhin gaalnimadiise haba mar hadduu baahan yahay kaalnimadiisii waxsiinta ha isku xidhan waxsii ilaahayna wuu ku ammaanay dadka mu'miniinta gaaliyo islaamba ciddii baahan inay waxsiiyaan wayudcimuuna acaama calaa xubihi miskiina wayatiima waasiira miskiin bay wax siiyaanoo agoon bay muminiintu wax siiyaanoo asiirna way siiyaan waman huwa alasiir asiirku waa maxay waa qof lasoo qafaashayoo dee addoon lahayo gaalada ka mida kaana waxbay siiyaan sidaa daraaddeed qofkii marka wax la siinayo kii faasiq ahaa baa la siin kii gaalka ahaa inagu dhex baktiyey baa la siin doonaa laakiin dacwad iyo talaa loo raacinaya waxaan waan ku siiye waanaan ku siin doonaa insha allahu laakiin ilaahay rumee saasaan kula talinaya ilaahay rumee faasiq iyo taariku salaadki markaad siinayso ha iska siininoo ha u dhiibinuune waxaad leedahay ilaahay caabo halkanay tuban yihiin masaakiin badanoo rag iyo dumarba leh masaajidka waynu ka dareernaa uun wixii aynu karnana waynu siinaa laakiin way yar tahay intaynu idhaahno miyaa tukatay salaadii ilayo way ku sugayeenun mogta markii horead soo gelaysayna waad soo dhaaftay rag iyo dumarba markaad baxdayna iyagoo halkii joogaad weli ayaad maraysaa marka inay tukadeen iyo kale ma garanayn marka aduu kelmaddaada raaci oo diin iyo dunyaba isugu dar dadka dadka in la isugu daraa fiican hadyi iyo hadyad hadyadiioo xoolihiiah iyo hadyigii hanuunkiiah labadaba in laysugu daro oo diin iyo dunya laysu raaciyo saasay noloshu macno ku leeday ku fiicanta wamaa tunfiquu filianfusikum wamaa tunfiquu min khayrin filianfusikum khayrku mar buu maal noqdaa wainahu lixubbi اlkhayri la shadiid qofka bani aadamka ahi maalka jacaylkiisa aad buu ugu daran yahay khayrkaas waa maalka marka maalka aad bixisana ma wixii wanaagada naftiinay u sugnaatay markaa derisku ilaahay inoo dhigiyo dareenku ina siinaya waxa weeye marka aad wax bixinayso yay kugu qufulnaanin ilaahay baad waxu taraysaa islaamkaad waxu taraysa ama miskiinkaad waxu taraysa intaba waaad ilaahay waxba uma taraysa addoonkan aad wax siinaysaa inta uu ka faa'iidayo in ka badan baad adu ka faa'idaysa si kale haddii loo dhigo wuxuu ilaahay saxayaa toosinayaa qofka muslimka ahi markuu wax bixinayo inuu ogaado baahida u weyn inuu isagu qabo taana xagga hore aynu ka soo fahamnay oo sadaqada ilaahay wuxuu ku tilmaamay inay tahay midho la sido ayuu mar soo xusay xabba marna wuxuu tilmaamay inay beer tahay marka macnaheedu waxa weeye bal waxaad qiyaastaa qof midhihii uu beeri lahaa sita oo daydaeya meeshii uu beeri lahaa ama doonaya in la siiyo midhihii iyo meeshuu ku beeri lahaa marka qofkaasi Eh, wuxuu ugu baahi badan yahay waxa weye firidaa uu beeraya sitaa cidda amaahaysa ama irgisaysa ama ammaanaysiisa meeshii uu beeri lahaa marka qof baa kiishkan waxaad ku sidataa midha aad beeraysa haa maxaad u baahantay wallahi inaan beer beertaabaan u baahana aan ku noolaado oon ku nafaqaysto undada iyo dunyaba ku baxo aniga haddaba halkan ku siiyey markaa dee duco weyn baa ka dhacaysa wuxuu le ma halkanaad isiisa meeshan weyne waasaca dee waa beerida gacanta miskiinkaa ah halka lagu beerayo adigu waxaad sidataa wixii aad beeraysa oo qaxwahan yar baa la ordaysa meeshaad ku beeraysaa waa halkee hawada maaha dee waa gacanta miskiinka iyo mashruuca khayrka leh ayaa aad ku beeraysa markaa kolka aad si dareenka noocaasa qabto hayaay adigaaba baahanoo dee suuq baa adigaaba raadinaya ninka ugu baahi badaniba waa adiga oo ka qaadanayaba kasii baahi badan marka waxay sharxaysaa falianfusikum nafihiina u sugnaatay intuu kani u baahan yahin ka badan baad adigu baahanta aadaabtii buu mar ilaahay ku soo celiyo wamaa tunfiquuna ila btiqaa'a wajhi illaah waxa aad bixinaysaan uma bixisaan buu lahay ilaahay wejigiisao iyo daraadii ula jeedaan mooyaane marka hadalku sidoo siiqada aayaddu ay u taallaa waa khabar iyo warwey amar maaha waxa wax u bixisaan ilaahay yihi ilaahay idinkoo raadinaya tani way ka xeel dheer tahay haddii amarnimo laynoogu sheegi lahaa oo la odhan lahaa ilaahay daraaddii u bixiya siday balaaqa ahaan uga xeel dheer tahayna waxa weeye waa iyadoo lagu yidhi dee munaasibba maahaba mana habboonaba inaad ilaahay daraaddii waxaan hayn bahashan sadaqadan inaad u bixiso maba habboonaba dee sidaa daraaddeed waabaad hoggaansantayoo dee alla daraaddii unbaabaad u bixisay oo amarkiiba waad sii dhaaftay waad fulisayba saasee u taallaa daacadnimaduna wax weyn weeye in ikhlaas iyo daacadnima jiraan wax badan bay ayaa kugu hirgelaya wamaa tunfiquu min khayrin yuwafa ilaykum wa antum laa tudlamuun waa bushaarooyinkii wixii aad bixisaana khayr iyo wanaag iyo maal ah waa la idiin dhammaystiri doonaa iyadoo ilaahay wuxuu ka dhimaya aanu jirin macnaha waxaad ku bushaaraysataa ilaahay wax ma shaxaado dadka waxooda ma dhimo ma naaquso wuu beeriyaa wuu badiyaa shayga haddii la aqbalaba inamaa yataqabal اllahu min almuttaqiin oo ilaahay uu aqbalo wuu badiyaa un tobanlaab iyo wixii kasii badan buu ka dhigaa intaasoo dhami waxa weeye sadaqadii baa kolba ilaahay markuu inoo sharxayo dhinac buu iska taagaya ama dhinac buu inooga tilmaamaya mar aadaabtii bay ahayd imikana waa amaradii baynu maraynaa midhaha laga goosto ayaynu maraynaa idan sadaqadu sidaa aayaadkaba aynu ku arkayno waxa ay leedahay fadli bay leedahay sidaa daraaddeed baa rasuulka la weydiiyey sala allahu calayhi wasalam sadaqooyinka kuwa u fadli badan waxa la bixinayo markaasaa wuxuu ihi sadaqo waxaa u fadli badan inaad inaad bixiso wa anta saxiixun saxiixun ta'mulu lghinaa wa takhsha alfaqro wakhtigay kugu sii adag tahay ah oo qof dhallinyaro aan xanuun haynin oo eh, dhadhan ku haya shaqada iyo ururinta adduunka oo xaaladdaasoo kale wixii uu naftiisa ka jaro qofku aad bay u fadli badantay buu nebigu calayhi salaatu wasalaam xadiidkaa saxeixa ku yidhi mar kale wuxuu tilmaamay sadaqooyinka u fadli badan waxaa ka mida ah juhd lmuqil qofka caydha ama aan wax badan haynin inta yaruu iska soo jaro markaa waa kii nebigu lahaa dirham baa ka dheereeya boqol kun oo dirham oo qofkan dirhamka haystaa ee dirhamkii kaleahaa uu hayste bixiyey ama kala baray dee boqolkiiba konton ama boqolkiiba boqol buu xoolihiisii bixiyey qofka boqolka kuna dirhan bixiyena waxaa laga yaaba milyan inuu ka soo saaray oo boqolkiiba toban uu xoolihiisii bixiyey marka waxay dhinacay ka soo baxeen marka la eego saasay u kala fadli batay sadaqooyinka waxaa u fadli badan sida nusuustu inoo tilmaamaysa kuwa aqaaribta la siiyo iyo xigtada nebiga calayhi salaatu wasalaam waxa uu leeyahy sadaqada la siiyo miskiinka hal ajri bay leedao sadaqaa qofkan kugu warwareegaya ee kugu yididilanaya ee wax kaa sugaya ee qaraabada aad tala siiyaana laba ajri bay leedaho waa silatun wa sadaqa qaraabo xidhiidhinna way tahay sadaqana way tahay sidaa daraaddeed baa asxaabigii abu dalxa beer weyn buu bixiyey barhtamaha madiinana ku taallay nebigu markuu ka guddoomay muxuu ku yidhi dadka ehelkaaga u qaybi ilaa kuwaasa had iyo jeer sugaya waxaad bixinaysa zaynab waa xaaskii cabdilaahi bn mascuud waxay doontay inay waxbixiso caalim fiqi iyo cilmi badan buu ahaa ninkeedii cabdilaahina saxaabigaasi annagaabay nagu baxaysaa buui zaynabay aniga iyo ciyaalka so waxbaad bixinaysaa maanta wacdigii nebigaada aad usoo qaadato waxbaad bixinaysaa sooma khayr allah ku siiy aniga iyo ciyaalka noo dhiib waxay tihi warta aan kuu dhiibaa dee daaqaduubay ka soo gelaysaae meel iga tegi mayse bal iga daa way kugu ba way nagu baxaysaa aniga ciyaalka nebigaa la isula tegay wuxu sadaqa cabdullaah cabdullaahi run buu sheegay uu saxeexay nebigu calayhi salaatu wasalaam marka odayga iyo islaantu way kala duwan yihin bay culimada fiqigu oo ninku ma siin karo waxa uu bixinayo siiba faralka ma siin sekadiiya wixii lamida ah, ma siin karo caruurtiisa iyo xaaskiisa waayo nafaqadoodii iyo biilkii baa ku waajibay laakiin xaasku ninkii way siin kartaa sekada bay leeyihin waayo iyada biilkeedu waa biilku biilku ninka biilkiisu dee iyada waajibku maaha tanay u daliishadaan had iyo jeer inkastay sadaqa sunno ahay sadaqada waxyaa sadaqooyinka usii fadli badan waxaa ka mid a ah, ta aad siiso qofka ilaahay ka cabsanaya caasiga waa la siin karaa laakiin qofka alla ka cabsanaya ama mu'minka ah ama diinta ku baranaya ama diinta ku baraya dadka ama dariiqa xaqa u kaashanaya ayay sadaqadiisu sii fadli badan tahayoo waa kii nebigu lahaa raashinkaaga ha cuno qof ilaahay ka cabsanaya cid markay casuumad siisa nebiga ee u ducaynayana wuxuu odhan jiray akala طacaamakum اlabraar waafطara cindakum الsaa'imuun wasallat calaykum اlmalaa'ika dadka wanaagsane baariintii casuumaddiina ha cunaan iyo raashinkiina sidaynu dariskankii ka horeeyey soo tilmaannayna wakhtiyada abaaraha iyo duruufaha iyo ay jiraan iyo dadka usii gaajo badan kuwaasay sadaqadu ku fiicantay sadaqadu tasirtaabaa sii wanaagsanoo waa innagan arkaynaa maraatib اlbadli walinfaaq bay culimmadu tilmaamaan dadka waxbixinaya xagga waxbixinta derajooyin bay maraanoo way kala sareeyaan marka la eego miisaankuu sharcigu saarayo asakhaa wاljuud wاliihaar saddexdaasay noqotaa qof waxaa la yidhaahdaa saki sakigu waxa weeye ka xoolihiisa bixinaya inta yar inta badanna la harhaya jawaadda waxaa la yidhahdaa qofka xoolihiisa inta badan bixinaya inta yarna la harhaya muir ama iiaarkuna waxa weeye qofka wixiisii iswada dhaafinaya maba kari karnaba inagu taa waxaynaan kari karinba inaynu kala barbixin intabana waa laga helay nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam iyo asxaabtiisii qur ilaahay ugaga markhaati kaca wayuhiruuna calىa anfusihim walow kaana bihim khasaasa naftooday ka dooraan dee asxaabigii uu nebigu raaciyey asxaabiga kale uhi bal casho soo si guryahayga casho laguma hayee dee waad xusuusantay inuu ciyaalkii iyo xaaskiiba qadiyey isagii iyo ooridii iyo ciyaalkiiba way qadeen martidiina cashadii baa loo dhiibay maaweelana weliba waa loo raaciyey la moodsiinayo wax la cunayo marti loo qada in lala qabay moodaa waa ka dhacda isnaintiisiibuu liqaa intii carruurta dee nebigaa loo waxyoodo rasuulkuna waa kii hambaliyeeyey asxaabigii meelaynu gaadhnay maaha marka asakhaa wاljuud wاliihaar maraatib اlbadli wاlinfaaq baa la idhaha wallahu subxaana wa tacala aclam alxamdu lilah wاhanaaءu lilahi wالsalaaةu wasalaamu calىa rasuuli اllah wعalى aalihi وaasxaabihi waman waalaah uma ama bacd aayaddaynu ka bilaabaynaa waa suuraة اlbaqara ayada laba boqol todobaatan iyo saddex qaala allahu tacaala rabbi waxa uu yihi subxaanah lilfuqaraa'i buu u sugnaaday waxaad bixinaysaa kuwa baahanee caydha ah alladiina kuwaasoo uxsiruu lagu koobay fii sabiili illaahi jihaadka laa yastadiicuuna ma karayaan darban fi lard dhulka inay socdaalaan oo ay soo shaqaystaan yaxsabuhum اljaahilu wuxuu u malaynayaa qofka aan xogogaalka u ahayn akhniyaa kuwa maalqabeena min atacafufi dhowrsoonaantay su-aasha ka dhowrsoonyihin daraaddeed dawarsiga tacriifuhum waxaad laakiin ku garanaysaa bisiimaahum calaamadahooda baahidooda muujinaya laa yas'aluuna annaasa ilxaafa dadkana waxba ma weydiistaan iyagoo ku celcelinaya wamaa tunfiquu min khayrin wixii aad bixinaysaane xoolo ah fa ina allaha bihi caliim ilaahay baa idin ogsoon buu rabbi leeyahy aladiina yunfiquuna amwaalahum dadka xoolahooda bixiya baa ilahay wy wa tacaala xoolahooda dadka dhiibee bixiya bileyli waannahaar habeenkiiyo maalinta joogteeya siran wacalaaniya si hoose iyo si muuqataba u bixiya falahum ajruhum abaalkooday ku leeyihin cinda rabbihim ilaahooda agtiisay ku leeyihiin abaalkooda walaa khawfun calayhim cabsiyi dushooda may ahaan walaa hum yaxzanuuna mana murugoonayaan aayaddani waxay ka jawaabaysaa saddex iyo toddobaad sadaqadii la soo arag shuruudahay leedahay noocyaday leedahay habka loo bixinayo midhaha laga goosanayo yaa la siinayaa waa masrafkii meelii ugu habboonaa weeye ee aynu qaarna soo aragnay sadaqadii dadka la siinayo waxay ilaahay uu tilmaamay inay yihiin dadka baahan xishoonayana ee su-aasha iyo waxweydiisiga ka xishoonaya sababta aayaddu ku soo degtay waxaa idin kastay caam tahay asxaabta qayb ka mid ahaa ahlu sufaha la odhan jiray ahlu sufa waxay ahaayeen rag la taagan kitaab iyo seef kitaabkii ay nebiga ka baranayeen ama cilmigiibay nebiga ka baranayeen hubkoodiina way sitaan marka dhinacanna cilmigiibay kaa ururinayaan xagganna cududiibay la taagan yihiin marka waxay ka mashquuleen inay cuud dhaqaan wax isqabanayama waa isku adagta labadaa arrimood laba faramoodoo waaweyn buu qofkani ku guufaysan yihin farantii cadowga gaalada iyo wejigii ama khadkii labaada inagu furnaayoo cadowgii labaada jahliga waa laba cadow kala dhicin labadaas cadowga jahliga ha fudaysanin cadowga gaalka iyo shaydaanka isagaa kuu jabiya sidaa daraaddeed baa marka cadowga gaalka lala dagaalamayo ha u wada bixinaba ilahay wuli ee difaaca jahliga qolaha ku jirto suuraةu tawba aayadda ku jirta akhr wamaa kaana almu'minuuna liyanfiruu kaafa falowlaa nafara min kuli firqaةi minhum daa'ifa liyatafaqahuu fi اdiini walindiruu qowmahum idaa rajacuu ilayhim lacalahum yaxdaruun dagaalka ha u wada bixinee qola cilmiga ha u fadhiisata buu ilahay subxaana watacaala ila waa meel khatar badan oo halka muslimka looga soo dhacay waa markii diintoodunbaa laga durkiyo cidlaa laga helay iyagoo jaahiliina oo maran uxuunbaa lagu shubtay uun markii wax lagu shubtayna waa laga dhexadlay uun dabeetana waa adiga arkaya waxa ka soo yeedhaya marka nimankani labadaasay la diyaar ahaayeen cududoodii iyo cilmigii waa si caama ayaddu waa caam marka cidda wax la siinayo sayn horeba usoo xusnay waxa ku fiican inay noqdaan dadka dhowrsoon ee su ka dhowrsoon wa fii amwaalihim xaqu macluumu lisaa'ili wاlmaxruum markuu ilaahay muminiinta ammaanayo wuxu hi awliyadiisa kolkuu xoolahooda qayb bay u ogolaadeen u gooyeen qofka wax weydiisanaya iyo ka hadalkii afkaba iska haystayba ee ooda soo rogtay ee aqalkiisa iskaga jira isagoo baahanba nebi maxamedna calayhi salaatu wasalaam sidan aayaddu ay sheegtay isaguna wuxuu xusay deeqda iyo waxbixintu inay kusii fiican tahay bulshada islaamkaa kuwooda baahane haddana su-aasha ka xishooda xadiidkii akhri saxiixa laysa almiskiinu alladii taruduhu luqmatu wluqmataani ilaa akhir xadiid walaakina almiskiin الذي laa yaجid غinى يغniihi walaa yafطن الnaasu fayataصadqu عalayh calىa macna xadiid miskiin lama idhaahdo qofkan dadka dawarsanaya ee loo dhiibayo wixii uu cuni lahaa iyo wixii uu xidhan lahaa iyo lacagtuu dhigan lahaa miskiin lama yidhaahdo baabuu nebigu idha maxaa la idhaahdaa haddaa muxtarif baa la idhaha muxtarif bitasawuli wuxuu ku shaqaysanayaa dawarsigiisa waxaa laga yaaba imika dad badanoo meelaha ka dawarsada inaad aragtay islaantii oo isxambaara oo midh yar xambaarsan tu kaloo ku yaroo kuraya wuu la socdaa kurayad yar baa la socota ama foodla yar odaygiibaa isaguna meel kala maraya galabtii markay xaroonayaan raashinkii iyo dharkii iyo lacagtiiba way sidaan mararka qaarkood waxaa laga yaabaa inay wastaad ka lacag bataan ama nijaar marka raashinkoodii iyo dharkoodii iyo lacagtooda laysku miisaamo <laughs> inay mid xirfo tegayoo saaka ka lahay ama yoom kusoo shaqeeya ama nusyoom inay ka waxbataan waa laga yaabaa qalad ha fahminoo macnuhu ma aha lama siinayo wax waa la siinaya dee waa kan qur-aan iyo xadiidba sheegeene laakiin taga laga hadlaya markuu nebigu ka anfiyu uhi miskiin ma aha isagu dee waxa weeye wuxuu su-aal buu u banbaxo su-aashiisaasuu isagu wax ku helaya laakiin qofka miskiinka waa kaa qur-aanka iyo xadiidku ay sheegaan oo kaa jaa jirta duruuf baa jirta baahi baa jirta xishoodkuna iyo tacafufkiisa iyo dhowrsoonaantuna waxay u saamixi waayeen inuu idhaahdo waan baahnay dhiida taasay duruuftu ayuu ka xishooday muuqaalku ilaahay ka bixiyeyna waa muuqaal cajiib oo la yaab badan oo ku ammaanaya tacafufka iyo dhowrsoonaanta lilfuqaraa macnaa dee waa mubtadu ayuu khabar u yahay jaariya majruurkani markaynu yaro naxwayno maa tunfiquunahu lilfuqaraa waxa aad bixinaysaan waxa uu u sugnaaday dadka baahan faqiirkii iyo miskiinkiiba halkan way isku jiraanoo waa qof baahan aladiina uxshiruu fii sabiili اllaah waxaa lagu koobay jihaadka fii sabiili اllaahi dee marka la yidhaahdo horay waxaa ka gelaya jihaadka laakiin dad badan oo muslimka jihaadka oo kale ugu jiraa jira oo waxyaabo badan oo dee taa aynu ka warramayna miidaanka jahliga cidda jahliga la dagaalamaysa laftigeedu waxa weeyaan dagaal buu ku jiraa dadka aqoonta diiniga ah ummadda ugu howlanaya ama baranaya ama baraya sidaa daraaddeed baa culimada axkaamtu waxay ku tegeen qofka cilmiga maadigaa ah baranaya ama sidiisa gaar ahaan isaga cibaadaysanaya inaan sakada la siinayn laakiin cilmigii sharciga ahaa ee xalaasha iyo xaaraanta iyo saxiixa iyo faasidka lagu kala garanayay qofka baranaya daalibka ah ka odhan odhan mayno iskaga dhex baxo shaqayso laakiin sakadii baa la siinaya uxshiruu fi sabiil siday jihaadka abateedka iyo dhadhanka ugu hayaan ama ugu howlan yihiin ama heeganka u yihiin waxay ka dhigan yihiin dhinacyada kale laga soo xirxiday oo dhan ragga qaarkood baan wax kala hayninbe hal go' bay lahaayeen go-aasibay markaa sida ciyaalka marka la xalaaleeyo ciyaalka go u xidhaan soomaad arag qaydi qaydiye qooltol baa la ydhaha go-aa yarun bay halkaa ku xidhanaya maradiina jilbahay u joogtaa wax adduunyaaba maradaasuu leeyahy waa kii mid guursanayuu nebigu lahaa maxaad haysaa ui dee maradaasu hayaa maxaa kalen hayaa de dee marada haddii aad iska dhigtana adaa qaawanaanbu haddaad xidhnaatana iyada ayaa ka qatanaan wax kale keen halkaasaa lasoo maro awliyada ilaahay halkaasay mareen laa yastaiicuuna darban fi lard dhulka horay sii iftiiminaysaayo sida jihaadka loogu koobe waxa weeye dhulka ma safri karaan darbigu macnayaal badan buu yeeshaa daraba garaacoo qura maaha laakiin wuu yeelayna waa noqdaa socodkana wuu noqdaa darban fi lardi ganacsi ma geli karaan dhulka ma shaqaysan karaan tijaarad ma samayn karaan halkanay ku kooban yihin khayrka danaha caamkay ku howlayn hanweynaantooday sheegaysa waxay yidhaahaan soomaalidu raganimo raganimo dantaamoogi bay ku jirtaa bay idhaha haddaad raganimo doonayso iyo ummadda inaad wasni iyo dee sharaf u yeelato dantaada yarayso danaha kale badi danaha ummadda markaad isu taagto ayaa raganimadu dhinacaasay ku jirta yaxsabuhum اljaahilu akhniyaa baa ilaahay u raaciyey qofka jaahilkii maalqabeen buu u malaynaya sababtuu maalqabeen ugu malaynaya min atacafufi dhowrsoonaantay leeyihin daraaddeed ay su-aal ka dhowrsoonaadeen jaahilkana maaha qof aan cilmiga aqoonin ee waa qof aan xogagaal u ahayn saa daraaddeed baynu ku fasirnay aljaahil qofkaan xogtooda haynin qofkaan arrinkooda hoos u ogeyn wuxuu is odhanayaa kani waa maalqabeen siduu cafiifka u yahay daraaddeed u dhowrsoon yahay cafiifnimadii markaa waxaa la socda qofkani siduu isu diyaariyuu jidhkiisa uga shaqeeyey dhar wanaagsan buu wuxuu iska xidhan yahay dhar waxba yu wanaagsanaaneena nadiifa buu iska ayuu iska xidhan yahay jidhkiisuna uskag male waa nadiif marka meel la fadhiyo ama wax la qaybsanayana hanqaltaag ma leh iyo wa ikan arrimahaasoo dhan waxay muujinayaan marka la arko qofkiioo iska dhaashan jidhkiisu nadiiftii oo si fiican u maydhay maradiisu aanay uskag lahayn waxba aan cid weydiisanaynin hanqaltaag iyo wa ikan aan lahayn waxaa la odhanaya ninkan isagu wuu xinjirceshan yahay isaguu iska ladan yahay baa la odhanaya qaarkood baa laga yaaba inay dhaan bakhaarkaagii ka war ama dukaankaaga halkeebuu ku yaallaa ina idhahdaa baa laga yaaba waaya marka soomaalidu markay taa ka mahmahayaan waxay idhaahdeen aradna waa dan uskagna waa doqoniino haddii dee aada radan tahay oo duruufi ay ku hayso sida ragga aynu ka sheekaynayno taa lagugu ceebayn maayo haddii maradu kaa yaro jeexjeexantahy ama ay jacsasan tahay ama aada huudhay xidhantahy dan baa kaliftay waxaad wax ku iibsataad weyde laakiin uskagu waa doqoniino inaad ti inoo soo saliid midhan inoo soo marsato masaakiintu inta badan dee miskiin xaragoonaya arki maysid waxba lagu siin maayo isleeyahy waa inuu soo yaro boodhaystaayoo timaha raan ka dhigaayo uskaga soo badsadaa markaasaa la odhanaya udhiiba udhiiba wuu baahan yahay waxaa kaloo yidhaahdaan hugaagu wuu kula baryo tagaana way idhahdeen hugaagu wuu kula baryo tagaa mararka qaarkoodba haddaad doonayso si haybad laho weyn in wax laguu siiyo dhar wanaagsan soo xidho iyo labis fiican baad soo xidhanaysa wixii masaakiinta lagula soo hagaagi maayo markaa wax yaroo saqajaan lagula iman maayo marka waxaa lagu siinayaa wax weyn ayaa lagu siinaya waa ninkan waa nin sharaf leh wixii dadka dawarsanaya siin mayno marti weyn wax weyn baa kaa fuliye wax weyn hala siiyo markaa hogaagu wuu kula baryo taga idan markaa qofka muslimka ahay qof uraya ama uskagle maaha ilahay baa ku ammaanay subxaana wa tacala yaxsabuhu mujaahilu akhniyaa min atacafuf tacrifuhum bisiimaahum baa ilaahay u raaciyay tacrifuhum bisiimaahum qofka danaha ummadda hamigooda xambaarsan ama wax badan egeegaya lahu firaasa firaasuu leeyahy qofka muminka aragti dheer oo ummadda uu ku kala yaqaano markaa calaamadaad ku garanaysa calaamaddu waa maa yusamaa biاnuxuuli wاlisfiraar nuxuul iyo isfiraar macnaha waxa weeyaan qofka weydnimadiisa iyo eh, dhafoorkiisa iyo tinkiisa iyo tego daayeer baa la yidhi qaraabka war waryaadaaya qaraab badan ma haysaa markaasaa wuxu uhi in qaraab jiro iyo in kale tinkayga iyo tagoogayga ka eg haddaan naaxsanahay gaskayguna wanaagsan yahay qaraabku wuu fiican yahay laakiin haddii diif iga muuqato qaraabku wuu liitaa wey marka tinkiisa iyo tagooggiisa waxaad ka arkaysaa iyo inuu diifaysan yahay oo debintu qalalanta oo indhihiisu godan yihin oo dhafoorkiisu uu maaragtay godan yahay baad halkaa ka arkaysa kolkiiba waad garanaysa dadkuna taa dee wuu ku kala duwan yahayo ummadda ilaahay ma siminee sidan dadku wax qaadanaya u qaybsan yihiin dadka wax bixiyaana way qaybsan yihiinoo soomaalidu ku idhaa qofna garaacashuu leeyahay qofna garasho hebel garasho ma laha ee garaacashuu leeyahy bay macnaheedu waxa wey markaad qodqodeed tidhaahdo waxii dhib iyo waan baahanaya calaanalkiy waxa markaad ula tagto ayuu wax kuu garanayaa qofna waxaa laga yaabaa inuu dadka saa eego kuwa wax weydiistaba aan waxba siinine eh kuwa aamusan raadsado iyo bulshada kuwa baahanoo dee waa qofka markaa garashada leh ama intaanad waxba weydiin buu wax kuu qorshaynaya sidaa daraaddeed qofkaa garashada lehi calaamadahoodu ku garanaya nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam markuu aragtidiisa dheer ka warramaya asxaabigiisii abi hureyre dee waa kiihi gaaja igu dhacda markuu ka jawaabayo cilmigan siduu ku helay maalin bay gaajo ay qabatay weli calooshiiba ay orashay oo markaasaan ciidda beerka dhigay oo kolkaasaan dee halkaa jidkii jiifsaday bal in wax la isiiyo un marka abubakar baa soo maro cumar baa soo maro hebel baa soo maro mid walba aayad buu weydiinaya wuxuu le bal aayaddaa ii sheeg tafsiirkeed ama meel buu weydiinaya mid waliba markaa hamalka u sheega un wuu iska dhaafaa un weliya fiiha maaaribu yaa waana loo weheliya aayadda aayadda uma jeede ujeeddadiisu waxa weeye afgaro tacrifuhum bisiimaahum calaamadayda garo wey intii o dham kolkay iska dhaafeen saaxiibkiisii weynaa khaliiluhu ayaa soo maray ila isagaa waa khaliilkaygiibu ku tilmaa nebigu ku sheegay calayhi salaatu wasalaam markaa waxay soo maray buuhi nebiga markii u horreeyeyba kolkuu sidaa i eegay ayuu gartay halkaasuu ka gartay isu yihi abi horeere inakeen dee waa kii caanihii la keenay u dhiibaydhi dadka u qaybaya markii ugu dambaysayna caanihii siduu ugu disaya wuxuu laha abi horeero cab haddana cab haddana cab markii dambe wuhi wallahi meelaan mariya ma hayo waan ka waan maarata aad baan uga dhargay almuhim waxaan uga jeedaa waa muhiim in la raadiyo dadka had iyo jeer duruufaysana waxba haysta laa yas'aluuna annaasa ilxaafan buu lahay tilmaamahooda waxaa ka mid a ah, intaasoo tilmaamooda horead soo aragtay waxa weheliyaan dadka ma weydiistaan wax iyagoo ku celcelinaya marka laba waa iyoma su-aal ma laha miyaa mise way su-aalaane kuma celceliyaanba qayd iyo baqiid wax la ydhaa baa jira nafyiguma wuxuu ku socdaa qaydka mise ka la qaydayo waa masale culimmadu marka ay sharxayaan ay u badan yihiin ka la qaydayo oo macnaheedu waxa weeyaan ma waxaa la anfiyayaa su-aalba mise waxaa la anfiyayaa su-aale wey jirtaa ku celcelin marka la eega aayadda qaybteeda hore waxa weeye waxay u badan tahay su-aasha gebigeedaba inaanay markaa su-aalin oo su-aashii dadka dhibi jirtee lagu yaqaanayba malahaba lahaba tii ka yaraydna maleh ilxaaxu waa ku celcelinta wixii bixisaana khayra ilaahay baa idin ogsoon mar walba bushaaradaasa dhacaysa bal ammaanta dhacdeeg iyo sadaqada markaad doonayso inaad awliyada ilaahay ku biirtee waaweyn waxaad ku dadaalaysaa un waktigaagu inaanu bilaad sadaqa noqonin الذيiنa ينفiقuuna أمواaلaهم بالleyل والنahاaر sirا وعaلاaنyة waaba intaaba dadka wax bixiya habeenkiiyo maalinta wakti kale miyaad haysaa habeen iyo maalin ahayn ma soo helaysid dee ama waa habeen ama waa maalin habeenkiina waxbay bixiyaan maalinkiina maalinkiina wax siran وacalaaniya sida wax loo bixiyaa labadaa miyay ka baxaysa ama waa si muuqata ama waa si qarson sidee nusnusi ma jirto macnaha waxbixintoodii labadaba way noqotay waanay muujiyaan waanay qariyaan habeenkii maalintii markaad aayadda dabiqaysa waxaad ku dadaalaysaa waxaad bixinaysaa inuu noqdo wax awooddaada ah aanad ilaawinna maxay ku yeelaysaa qaar kula socda haddaad shaah u shubto gelinka hore habeenkii inaad shaah u shubto xalwadaad iibsatood masaakiinta yar u dhiibto ama keegan iyo kackacan iyo waxaan yeelay waa wax laga yaaba inaan shaydaanuunu kaala dagaalamayn lakin inaan waxba ku yeelayn maxay ku yeelaysaa inaad jeebkaa iskaga sidato aad tidhaahdo habeenkiina bixi maalintayna bix waxaa yaryare aan dee badnayna awooddaada ah intoo dhanba waxalla waxay ku yeelaysa ma laha waxaad ku helaysaa bushaaradan ilaahay uu bixiyey subxaanaه wa tacaala falahum ajruhum cinda rabbihim ilaa abaalkoodii bay ku leeyiin ilaahay agtiisa shayga lagu yidhi ilaahay agtiisu kuu yaala ilaaha weyni wax yar miyuu bixinaya wax weynunbuu bixinaya subxaana wa tacaala awliyada ilaahay waxaa calaamad u ahayd laba arrimood oo dadka dhiba inuu ka dulqaado alkhawfu waalxusn istarastiga ama mushkiladda adduunyadan taalla ee dadku ka nasa ka nasan la-yihin waxa weeye ima alkhawfu wa ima alxusn ama waa khowf khowfku waxa weeye waxa soo socdood ka cabsanayso xusniguna waxa weeye wixii ku dhaafay ood ka murugaysanta labadaas ayuu ilaahay ku daweeyaa sadaqada waatii aynu buxuudtii laga qoray sheegaynay qofku niyadsamaanta iyo raaxada iyo deganaanshaha uu helo iskuma ciilkaambiyayo ma odhanayo waxaa maxaad u bixin weyda illa waxaa laga yaabaa fursadaha qaarkood intay ku dhaafaan wax la yaboohinayo ama la su-aalayo ama la bixinayo intood ka hadho goor dhowto waxaa unaysaa maad bixis markaad aragto natiijada laga dhaxlaya wanaagga aba aakhiraabaad ka warwaraysa taasi kuma dhacdo waajibkoodii bay guteen cabsina ma laha oo dee kama baqanayaan wixii balaayadan shaydaanku uu ballan qaadayay ee faqrigii iyo foolxumadii taana kama shaydaankii iyo ehelkiisi iyo kama cabsadaan faramadhaan iyo faqri ee wayarsuqhu min xayu laa yaxtasib bay ku qanacsan marka awliyada ilaahay calaamadahooda wey idan sadaqadu dee fadaa'il fara badan bay leedahayoo ilaahay baa wuxuu tilmaamay dadka ahlu jannaha markuu ka warramayey waxyaabahay jannada ku heleen waxbixintii baa ka mid ah kaanuu qaliila min alleyli maa yahjacuun wa bilasxaari hum yastakfiruun wa fii amwaalihim xaqu lisaa'ili waalmaxruum sadaqadu nusuustu waxay noogu bushaaraynaysaa waxallo waxa aada haysaa inuu ku badanayo waxbixinta oo bedel khayr qabaa soo degdegaya wamaa anfaqtum min shayin fa huwa yukhlifu bedelkii buu ilaahay la diyaariya sadaqadu waxay gaashaan ka tahay naaraha ilaahay balaayaday difaacdaa cadhada allana way baktiisaa siduu nebigu calayhi salaatu wasalaam xadiidka saxiixa ku xusay waxaad ku helaysaa rabbibariga iyo ducada malaa'igta habaarkoodana waad kaga baxsanaysaa laba malag baan shaqo kaleba hayn xaggee usoo shaqo tagaa allaahuma acdi munfiqan khalafa mumin leey ilaahayow ka waxbixiya waxsii badl khayr qadayla aws ka kalena wuxuu la taagan yahay allaahuma acdi mumsikan talafa ilaahay ka wixiisa haysta dhimasho sii ma isagaa la habaaraya ma dadkiisa ma xoolihiisa intaba way wax badan oo isweydaaranaya xaggan ay habaar habaarkan ay ka imanayaan waxaan hadhayaa waa waxaad bixisown waxa ku dhaafayaana waa waxaad la hadhown ee aanad bixinin siduu nebigu inoo caddeeyey calayhi salaatu wasalaam ibni aadamku wuxuu leeyay maali maali maali xoolahayga xoolahayga xoolahay hadda waxaad ka leedahay buu ihi xoolahaaga waxaad ku leedahay wixii aad cuntay iyo wixii aad xidhatay iyo wixii aad dhigtay wixii kale la dhaxal waxbixintu waa wax la ysku kaman karo haddaad qof odhan lahayd ilaahow yaa sidiisoo kale kaa dhiga waa qof deeqsiya oo gacan furan oo meelaha khayr kale ku bixinaya labadii qofee uu nebigu tilmaamay in la xaasidi kara xasadkii xalaasha ahaa oo la odhan kara ilaahaw yaa sidiisa kaa mid dhiga eh. waa qof ilaahay aqoon uu siiyey oo si daacadnimaa dadka u gaadhsiinayay iyo qof ilaahay adduun uu siiyey oo si xalaalo si wanaagsan oo daacadnimaa dadka u gaadhsiinaya sadaqadu had iyo jeer waxay sababaysaa xusnu lkhaatima in ilaahay khaatumada ugu wanaajiyo qofka camalka saalixa joogtaynaya ilaahay khaatumada u wanaajinaya waa sabab linuzuuli اlamطaari alamطaar wاlbarakaat barakooyinka inay kala goy waayaan dalka iyo dadka waxbixinta ayaa sabab u ah nebigu calayhi الsalaaةu wasalaam wuxuu leey irxamuu man fi اlardi yarxamukum man fi الsamaa u naxariistoo waxsiiya dadka dhulka ku nool ilaaha xagga sare ku sugan baa isaguna idiin naxariisan doona qofka munfiqa ahi waa min khiyaari الnaas dadka kuwa ugu khiyaarsan weeye ee ugu gabsan ugu sharaf badan dadka had iyo jeer wanaagsanina deeqdiiya waxbixinta ayay isku ammaanaan sidaynu hore soo xusnayda cimrigana ilaahay wuu ku siyaadiyaa samafalka iyo sadaqada hadduu qofku bixin waayana cimrigiisu wuu yaraan karaa fawaaid aad u fara badanoo kuwaasi ay ka mid yihiin bay sadaqadu leedahay waxay nala gudbani waxa weeyaan un xoolaha inaynu meel wanaagsanna ka soo shaqayno meel fiicanna ku bixinno aadaabteedaana marno si aynu ugu ayno ayaamaha inugu baahannahay wallahu subxaana wa tacala aclam